بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المؤلف رحمه الله وهو ثلاثة أنواع ماض ويعرف بتاء تانيث الساكنة نحو قامت وقعدت ومنه نعمة وبئس وليس وعصى على الأصح waxaynu kusoo guda jirnay kelimadu qaybaha ay leedahay markaa qaybaha kelimadu ay ka kooban tahay waa saddex saddexdaasina waxaynu nidhi waxa u daliila alistiqraa istiqra'na in sha allah kutubta usuulka dambaynu ku qaadan doonaa istiqra naaqisa iyo istiqra taama jira markaa waxaynu qaadanay ismiga calaamadaha lagu garanayo iyo ficilka calaamadaha lagu garanayo halkana insha allahu tacaala waxa uu ka tilmaamaya ficilku inuu qaybe leeyahay qaybi ficilku markaa sheegaya wa huwa ficilku halaaثatu anwaacin noocyo saddex ah weeye waa mubtadiye khabar wa huwa ficilku halaaثatu anwaacin noocyo saddex ah weeye maadin maadi weeyi wa yucrafu waa la garan ay huwa maadiga bitaa'i taaniihi dhadigaynta tacdeeda ayaa lagu garan taadii asaakinati reebanayd wadaalika tusaale naxwi qowlika oo dhahdaad wixii lamid aad tidhaahdid qaamat way kacday waqacadat way fadhiisatay wa minhu maadiga ayuu ka mid ahaaday nicma ficilka nicmo ah wa bisa ficilka bisa wa laysa iyo ficilka laysa wa casaa iyo ficilka casaa cala alasaxi in jarayna haddii aynu qabanno cala alqawli qowl haddii aynu qabanno qowlka alasaxi sixanimada badan sheekhu waxa oo afcaashu waxay saddex u noqotay azminada ayaa saddex ah oo xadadka ima mutaqadimun can zaman اlihbaar kitaabku idin qoraya waktigan la warramayo inuu ka horeeyey wa ima muqaarinun lahu inuu muqaarin la yahay oo ula xidhiidhsaday aw mutaahirun canhu ama inuu ka waa midun ka hore ee ka horeeyey waa maadi ka muqaarinka la ihi waa xaalka oo waa mudaarica ka u dambeeya ee ka dambeeyaa waa mustaqbalkii oo dee waa amarkii weeyaan zuhayrna isagu beyd buu ku jamciye wuxuu yidhi waaclamu ma fi lyawmi wlamsi qablahu walakinanii an cilmi ma fi hadin cami maanta waxa dhacaya waan ogahay bu yidhi oo dee waaba noolo waan shalayta wixii dhacayna dee waan jooga ooba noolaa yadna onso ay soo dhaaftay laakiin berri waxaa dhici doona warka maayo bu markaa muxuu halkaa inoogu sheegay waclamu ma fi lyawmi waa xaalkii soo ma wlamsi qablahuna waa maxay waa maadigii walaakinanii can cilmi ma fi qadin camina mustaqbalkii buu ku tilmaamay soo waka marka madhabkan sheekhu raximah llahu tacaala uu maray afcaashu inay saddex u qaybsantahay waa madhab lbasriyiin basriyiinta ayaa sidaasi ku tagsan waana madhabka saxiixa a weeyi kuufiyiinta madhabkoogu waxa ay leeyihiin waa laba qaybood ficilku ficilka amar meesha ka saaraan oo waa qismu min almudaarici bay leeyihin ah. waa qayb mudaarica kamida ficilka amar bay leeyihiin kuufiyiintu laakin yaale qowlkan inuu saddex u qaybsamo basriyiinta ayaa ku tagsan wahuwa saxiixu waana qowlka saxiixa sida ay kuufiyiintu uga tirinayaan ficilka mudaaricna markaan baraarujin doonaa insha allah halka adaba maadi maxaa la idhaahdaa maadin bay inoo qoran sooma maadiyun buu asalkii ayo tacliil baa ku jira sarfigaynu ku gaari doona insha allah dee ma dhiganana hadda sooma waynagu adkaanay sarfigaynu ku gaari doonaa maadiga waxaa la idhahdaa xagga luqada waynu soo tilmaanay kutubtii horena waynu ku qaadanay mutlaqu ma mada wax kasta oo taga ayaa la dhahdaa xagga istilaaxana waxaa la dhahdaa ma dalla calaa xadain mada wanqada wa waxa kutusiye xada dhacay tegay oo go-ay weliba maa dalla calaa xadain mada wanqada wuu tegay una go-ay dalla calaa xadain waqaca qabla zamani takalumina waad odhan kartaa waa ad waa waxa kutusiya xadad dhacay waktiga inaad hadlaysay waxa weeyaan ka hor oo hadda markaad tidhaahdid dee qama zaydin oo kale weeyaan qama zaydin oo kale tusaalihii iyo qacada camr kuwaasay tusaalayaasha ay noqonayaan waxyaalaha lagu garanaya labada kale lagaga garanayo maadiga mudaarica iyo amarka waxyaalaha lagaga garanaayo waxa uu ku tusaalaye sheekhu taada loo yaqaano taw tanis asaakina taw tanis asaakina ayaa gasho oo calaamo u ah ficilka maadi taaw tanisna waa inay tusinayso he tanis dhadig horta waa inay ku tusinayso dhadig waa inay kutusinayso oo taniis ulfaacil bay kutusinaysaa ama naa'ibi labada mid bay kutusinaysaa mid labaad asaalatan waa inay saakino u tahay oo ay u reeban tahay istiqaaw saakiniin waa loo xarakayn karaa baan xalay idinku ihi sooma de kutubtii horena waynu kusoo marnay taa markaa taa u taniis asaakina ayaa lagu gartaa tusaalihii wuxuuna yidhi waa qaamat iyo qacadad qaamat iyo qacadad iminka qaamat dee ninka qaama la odhanaya laakiin qaamad hadda maxayna tusinaysaa ficilka waxa sameeyey inuu dhadig yahay taadanayna tusinaysaa waa taawtaanita saakin qacadadna waa la mid oo ficilku cidda uu ka dhacay inay mu'anas tahay ayuu ina tusinaysaa mid labaadna sheekhu wuu ku baraarujinayaayo taadan taawtaaniidka la idhahdaa waxay gashaa ficilku ama mutasarif ha ahaado ama jaamid ha ahaado farqi male iminka qaami iyo qacdi waa mutasarifte mudaarici waa ka yimaada waa ka yimaada jaamidkana way gashaayo nicmo iyo bi'se iyo layse iyo casaana waa afcaal jaamida soo ma markaa jaamidkaana way gelaysaa marka waa calaamada ugu nafciga badan weeyaan calaamadaha ficilka maadi wa minhu halkaa wuxuu inoogu baraarujinayaa ficilka maadi in laba loo qaybiyo ila muttafaqin alayhi wa ilaa mukhtalafin fiihi qayb muttafaq oo laysku waafaqsan yahay iyo qayb mukhtalaf oo laysku khilaafsan yahay muttafaq sida qaamo iyo qacdaynay maadigiin de waafaqsan yahay qaybna waa mukhtalaf nicme iyo bisa waa laisku khilaafsan yahay iyo layse iyo casa oo waa ka kula sheeko calal asaxiibu kule soo maaragti marka hadal ku jira in sha allahu tacala ku arki doonaa oo khilaafkaasi caadi u naskarayn doona aynu arki doonaa kitaabka qadrunadaynu ku gaari doonaa insha allah ibnu hishaam ayaa ka warrami doona marka nicma iyo bisa inay ficil yihiin waxa u daliila waxay aqbalayaan taada taawtaaniidka ayay aqbalayaan oo waxaad odhanaysaa nicmat lmar'atu zaynabu saasaad odhanaysa marka maxay aqbashay dee taa u taaniis ba aqbashay soo ma hoos dhigay takhalusan aw firaaran min iltiqaa'i saakiniin bi'sat lmar'atu xamaalat lxatabi saasaad odhanaysa markaa hee waxaa gelaysa tadii taau maadaama taau ay aqbalayaan dee waa afcaal maadi maadia ah weeye waxaa kaloo u daliila bise iyadoo gashay tawtaniif xadiidkii rasuulka xasanka ah ee abu daawuud iyo nasey ay warinayeen min xadiidi abi hurayra ayaa u daliila waacuudu bika min alkhiyaana fainaha bisat bianatu fainaha bi'sat lbiaanatu akaade xadiidka way ku sugantah nicmat jaza lmutaqiina ljana daaru lmaani wlmunaa wlminah shaacirkaasina saasuu le idin qoraya nicmat buu geliya nicmat ta buu geliya sooma ta buu geliya madhabkaasi in ay maadiga ka tirsan yihiin waa madhab lbasriyiina wlkisaa-i basriyiinta iyo kisaa-i oo isagoo kuufiyiinta ka tirsan madhabkooda wey madhab wuxuu ku tegay sheekha loo yaqaano alfara iyo kufiyiintu waxay leeyihiin waa asmaa ay leyihin waa laba ismi weeyaan bay waayo xarfu jar baa gelaya bay leeyihiin xarfu jar galay baa arkay xarfu jarku wuxuu galana maxay u ya de ismi bu insha alla waynu gaari doonaa kitaabka qadrigeenu caadi wa arki doonaaba wallahi ma hiya ya binicma alwalad ya nin baa gabadh loogu bishaaray inan baa kuu dhalatay baa lagui markaasuu yidhi wallahi ma hiya binicma alwalad ya waa juhaladii wey mid kalena wuxuu yidhi gabadhu jeclaabuu ugu socday waxa weeyaan dameer socodkiisu uu gaabinayo markaasuu yihi nicma sayru calaa bisa alcayr bu yidhi markaa eeg calaa bisa maxaa galay bisa calaa baa gashay iyo wallahi ma hiya binicma nicmo maxaa galay ba baa galay markaa xarfu jarkuna muxuu u ahaan jiray shaygan u inuu ismi yahay soo marka waxaasoo dhan ba insha allahu taala waa laga jawaabi doonaa kitaabka ayaynu ku gaari doonaa wixii xuruuftani ay galeen waxa weeyaan meesha waa ka goan yahay oo xaqiiq ahaan ismi ayaa uu ahaa markaa meesha waa ka go yahay kutubta damaan insha allahu tacala aynu ku gaari doonaa oo wuxuu noqon doonaa maa hiya biwaladin maqulin fiihi nicma waladu nicma sayru calaa cayrin maqulin fiihi bisa alcayru insha allah waynu gaari doonaa lakin waxaad ogaataan labadaa ficil inay ka tirsan yihiin ficilka maadi ayna aqbalayaan taawtaaniif waa intaasaynu uga soconaa waxay noo yimide layse iyo casa ah, layse iyo casa laftooda calal asaxi ah, bu ku yidhi soo iyaga laftooda waa la isku haya ya marka sida asaxa ah ee saxiixa ah iyaga laftooda waxay ka tirsan yihiin ficilka maadi oo waa maadi waa afcaal maadi a waayo waxay aqbalayaan taa u ta'niis bay aqbalayaan waxa kaloo ay aqbalayaan oo la xidhiidhsata damaa'iru rafca ayaa la xidhiidhsata taa u bay aqbalayaano waxaad iska odhan kartaa laysat hindun eh? aalimatan laysat hindun haalimatan maad ka odhan karta markaa maxay aqbashay dee taaw ta'niis bay aqbashay damaairtii rafcadaa la xidhiidhsan karta lasta calayhim bimusayطir laysuu sawaءa fahal casaytum in tawalaytum an tufsiduu fi lardi maan damaar rafcayna la xidhiidhsa markaa maxayna tusinayaan de inuu ficil yahay ficil maadi marka culimada kale waxa ay leeyihiin jamaahiirtu iyagu saasay ku tagsan yihiin laysi iyo asa waa xaraf bay leeyihin ba kuwa kale waa oo laysadani waa xarfu nafyin oo maadi naafiyad ahayd bay lamid tahay bay yidhaahdeen ah, waxaa ku tagsan abu cali alfarisi casana waxay dhahdeen waa xarfu taraji bay yidhaahdeenoo lacalliso taraji may faaiden jirin lacalladiibay lamid tahay bay yidhahdeen bimansilati lacalla kuufiyiinta iyo ibnu saraaj baa hadalkaasina ku tagsan lakin sida saxiixa si sheekeenuba maray waa maxay waa afcaal maadi ka tirsan oo calaamadan ficilka maadi ayay aqbalayaan waan fahnay ma haddaan kuu khulaaseeyo ficilka maadi tawtaniis baa lagu gartaa taadaasi tawtaniiskii waa ta ugu nafci badane ama ficilku mutasarif ha ahaado ama jaamid ha ahaadee way gashaa wa minhudana wuxuu kugu baraarujinayaa ficilka maadi in laba loo qaybiyo ilaa muttafaqin alayhi wa ilaa mukhtalafin fiih ficil qayb laysku waafaqsan yahay ficil maadi inuu yahay iyo qayb mukhtalaf ah marka afcaasha xagga dambe inoogu sheegay ee calal asaxi uu daba dhigay waa sidaa sheekuu maray oo calaamadaasi uu sheegay baa usuubata markaa waa afcaal maadi a weeyi oo nifaanayla tahay wa huwa ficilkii alaaatu anwaacin saddex nooc weeyi maadin maadi weeyi wa yucrafu waa la garani ay huwa maadiga bitaa'i taaniiti dhadignaanta ta'deeda ayaa lagu garan ta'dii asaakinati reebanayd wadalika tusaale naxwu qaamat way kacday iyo wixii lamid a weeyi way fadhiisatay iyo wixii lamid a weeye wa minhu ay wa min almaadi maadiga ayuu kamid mid ahaaday nicma ficilka nicma wa bi'sa iyo ficilka bi'sa wa layse iyo ficilka laysa wa casaa iyo ficilka casaa cala alasaxi in jaraynaa haddii aan ku soconno cala alqawli qowl dushii haddii aan ku soconno qowlka alasaxi sixanimada badan halkaa maadigii baa kugu daayay wa mudaaricun ka kalena waa mudaaric halkuu ku cadfan maadin bu soo kii maadin hoos inaa sheeg ya asluhu maadiyun asluhu maadiyun waa mudaaricun ka kalena mudaaric weeyi wa yucrafu waa la garani ay huwa mudaarica bidukuuli lamlam oo gasho ayaa lagu garan calayhi ay cala lmudaarici mudaarica dushiisa gasha wadalika tusaale naxw lam yaqum ma kicin iyo wixii lamid a ah weeyaane walaa budda waxa lagama maarmaana fii awalihi ay fii awali mudaaric mudaarica awalkiisa waxa lagama maarmaana min ixda zawaaidi zawaaidii mid kamida ah ayaa lagama maarmaana zawaaidii alarbaci afarta ahayd wahiya zawaa'idaasi afarta ahi alhamzatu hamza weeye wanuunu nun weeye walyaau ya weeye wataau ta weeye wayajmacu waxa kulmin haa zawaa'ida qawluka ay maquuluka odhahdada a tidhi ayaa kulmin na'aytu waan fogaaday can ilbaaili baailkii ayaan ka fogaaday wayudamu waa la godi awalhu ay awalulmudaarici mudaarica awalkiisa waa la godi in kaana haddii uu yahay maadiihi ay maadi lmudaarici mudaarica maadigiisu he calaa arbacati axrufin afar xaraf mid ku dul sugan haddii uu yahay wadalika tusaale ka daxraja waa wilaan wiliye iyo wixii lamid ah weeye yudaxriju waa wilaan wilinaya wa akrama waa maamuusay yukrimu waa maamuusaya wafaraja waa fayday yufariju waa faydaya waqaatala waa la diriray yuqaatilu waa la diriraya wayuftaxu waa la fadxin ey huwa awalmudaarica fii ma ay fi ladii kii dhexdii lagu fadxin siwaa dalika rubaacigaa ka soo wadalika tusaale naxwu nasara wuu u kaalmeeyey yansuru wuu u kaalmaynayaa wandalaqa wuu tegey yandaliqu waa tegayaa wastakhraja wuu la bixis dalbay yastakriju waa la bixitaan dalbayaa ka labaadna waa mudaaric bugurisho mudaaric baa la rabaa mudaaricow horaynu soo barana mudaaric mudaaric luqada maxaa lagu odhan jiray ya almushaabihu soo samayn mushaabih baa la dhahdaa xagga istilaaxa ka warrama istilaaxa waxaa la dhahdaa ma dalla calaa xadain yaqbalu lxaala wlstiqbaala waa waxaa ku tusiya xadat aqbalaya xaal iyo istiqbaal xaal iyo istiqbaal oo hadda hadii aynu nidhaahno zaydun yaqumu zaydun yaquumu haddii aynu nidhaahno maxay ixtimaashaa yaquumdaasi hadduu kacayaa iyo wuu kici doono labadaba way ixtimaashaa soo ma labadaba he way ixtimaashaa laakin xaaladda taasi ah ee waxba aan lala xidhiidhin markaynan qariina jirin de waxaa raajixa ah bay yidhahdeen culimadu in xaa laga laqmeeyo raajixa bay yidhahdeen in xaa laga laqmeeyo ayaa raajixa ah. mararka qaarkood ficilkaasi mudaaric wuxuu u caynoobaa in xaal laga laqmeeyo inuu xaal noqdo shay xaaliya waa marka umuura lala xidhiidhiyo umuurtaasi waxaa kamid a alaana hadday la xidhiidhsato ama ay la xidhiidhsato waxa weeyaan asaaca haddii lala xidhiidhiyo ya ama laam ibtida way uga hadii lala xidhiyo kitabku idin qorya sheekh wuu faryariy y mana waydaan arkaynune wa waa xaali baa laga laqmaya xaali wey istiqbaal mararka qaarkoodna wuu caynooba mararka qaarkoodna istiqbaal buu caynooba mararku istiqbaalka u caynoobayana waxaa kamid a xala baynu soo dhigane haddee siin lala xidhiidhiyo ama sawfa lala xidhiidhiyo ama hadan lala xidhiidhiyo kuwa yaga haddii lala xidhiidhiyana maxaa la samaynaya istiqbaal buu u caynoobaya he u ta hore maxaad odhanaysaa ajiuka alaana haddaan ku imanaya ajiuka waan ku imanaya alaana hadda xillimu dhacaya waa xaalide sayaquumu zaydun zayd baa kici doona maxaali ba mise waa istiqbaal waa istiqbaal markaa eeg ficilka mudaaric marka ugu horayso horta yaxtamilu alxaala walistiqbaala haddaba eeg xaaladaasi yaxtamilu alxaala walistiqbaala uu yahay ee wax qariiniya ayna la socon waxa raajixa in xaali uu yahay oo xaali laga laqmeeyo mararka koodna waxaa caynoodaba inuu xaali noqdo waa marka lala xidhiidhiyo alana iyo asaata iyo laamulibtida iyo kitaabka xagg hoose idinka qoray mararka qaarkoodna waxaa caynooda in istiqbaal noqdo waa xilima marka sawfa iyo siin iyo hadan iyo kuwa lala xidhiidhiyo saxiix walala waa sida mararka koodna bimacna almaadi baaba laga laqmeeya waa xilima kitaabku idin qoraya waa markay lam gasho ama lama ay gasho ama lowla alimtinaaciya ay gasho markaan bimacna maadib a lam yaqum maki in baaba tiri de lamtu maxay ahaan jirtay xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin maxay qalbinaysaa waka tacriifkiisa waynu isla garanay lata haddaba wuxuu inoo tilmaamay calaamad uu leeyahay calaamad uu leeyahay ayuu inoo tilmaamay marka mudaaricana waa inaga tilmaano luqaan waa almushaabih baa lagu ihahda waxaa laga soo qaatay min aldarci candhada ayaa laga soo qaatay liana almutashaabihayni kaanahuma irtadaca min darcin waaxidin labada isshabaahaya isku aaki waxay ka dhigan yihiin inay naas keliya wada nuugeen buu leeyahy marka waxaa lagu garanaya lam baa lagu garanaya lam lam calaamadaasa lagu garanaya shaygan haddii lam aad u bandhigtid oo lamtaasi u aqbalo maxaa lo odhanaya de waa mudaaric baa lo odhanaya oka waa mudaaric ayaa lo odhanaya lam yaqum weeye walaa budda fi awali min ixda zawa'id اlarbaci tanna wuxuu kutusay musanifku zawaa'idan sida inoo muuqato walaa budda un bu inu yidha sooma aragti calaamo ugamuu dhigin marka mualifku calaamo xuruuftan ugamuu dhigin waayo dee ficilka maadiba awalkeega laga heli karaa ficilka maadiba awalkeega ayaa laga heli karaa laakiin wuxuu leeya wuxuu u sheegay tawdiicatan wa tamhiidan hadalka ka dambeeya ee la odhan doono wayudamu awaluhu ayuu usi gogol xaadhanaya o usii gogol dhiganaya laakiin sida haboon waa in laga dhigo calaamo labaad oo mudaaric uu leeyahay in laga dhigo markaa eeg walaa budda xuruuftan waynu garanayna xuruuftan laba shardi baa lagama maarmaana xuruuftan xuruufu zawaaidka la laba sharti bay leedahay labada sharti waa maxay ka koowaad waa inay zawaaid tahay zawaaidda maxaa looga jeedaa zawaaidda waxaa looga jeedaa dee ficilka maadi ficilka mudaaric halkuu ka soo jeeda halkuu ka yimid ka horrey maxaa ka horreeyey dee maadi baa ka horreeya soo maa maadiga markaa xuruuftan waa inay ka siyaadsan tahay maadigi he waa inay ka siyaadsan tahay oo xuru zawaaid waa inay tahay waa yahay haddii xuruuftani ay asli tahay dee noqon maysa waa inay zawaaid tahay shardiga tusaale hamzadii iyadoo maadi ku jirta akala klima mudaric waa mse maadi ya waa maadi limaada sawta hamsidiya dee waa asale zaa'ijba ma saxiix wala la naqala ka warrama ama nasara dee waa maadi iyo isa ka warrama dee waa maadi ta isa ka warrama dee waa maadi sooma ama tacibaba soo ma aragtan marka waxaa shardiya inay zaa'id tahay oo maadigii inay ka siyaadsan tahay shardiga labaad waa inay macno leedahay xuruuftan macna waa inay faa'idaysata macna he waa inay faa'idayso macna haddii inay faidayna way kaaga baxaysa oo shan iyo toban macnay faa'idayn jirtay shan iyo tobanka kitabka aan kusoo qaadanay hamsadi maxay faa'idayn jirtay hal bay faa'idayn jirtay iyado soo waa mutakalim de waa mutakalim ama lab ha waxa hadlaya ama dhadig ha ahaado nuunku muxuu faa'idayn jiray laba mutakalim mucadimu nafsiga naftiisa weyneynaya ama mutakalim maa alghayr soo ma labadaas weeyaan yaad maxay faa'idayn jirtay afar nin maqan laba ninoo maqan aye laba ragoo ma nin maqan iyo laba ragoo maqan iyo jamc ragoo maqan iyo jamc dumar oo maqan afartaas xabadaasa ayaa dumarka hadde ya dumar maqan saxiix wala la ma saxisha waayahay tadi baa inoo timata tadi misay faaideynaysay sideed sideeddaasi lix baa labana maxay ahaayeen haayib nin jooga laba nin oo jooga jamc rag jooga haye gabar dumar oo lala hadlayo oo joogta laba dumar oo jooga jamc dumar oo jooga lixdaas waa mukhaaab gabar maqan hindun taquumu laba dumar oo maqan alhindani taquumaani sideedaasay faadinaysa isku geyso shan iyo toban tobankaa macno marka laga helo ayaa la oranayaa he ya ayay dee mudaaric usuu badan soo ma aragti markaa mudaaric markay gelayaan macaanida caynkaasay culimay ka faa'iideeyaan intaana haddana wuxuu uga baxay maxaa lagu kulmiyaa bu ina yidhi naaytu baa lagu kulmiyaa bu yii naaytu ah, bimacnaa bacudtu can lbaili bailkii baan ka fogaaday kitaabkeeni hor muxuu kusoo kulmiyey anaytu waxaa kaloo lagu kulmin karaa atayna waxaa kaloo lagu kulmin karaa nati ah. ya waxaan ugu tegi doonaa laamiyaha muxuu odhan jiray ya ya halkaas or natibu isago halkaa ku jamciya natibu isago ku jamciya marka afarta markaad ku jamcisid waa saxde halkaa wuxuu uga baxay wayudamu awaluhu intan yar waa sarfi waa ku tacalluqo waa iska sarfi weeyaan xarafka muftatixu bihiga lagu furfuranayo ficilka mudaaric maxaa la xarakaynayaa min baab alistidraad weeyaan waa dikru shayi fi gayri maxalihi lilmunaasaba way dhahdaan culimadu istidraad waa iska luga fidsi sarfigaan ku gaari doonaa insha allah laakiin ficilkii mudaaric maadaama oo xaraf lagu bilaabayo xarafkan maxaa la xarakaynayaa mina muhiimaha inaad isfahamtaa iska dhaqaajun maa sheekh waxa la xarakaynayo inaad fahmi kartid ficilkan mudaaric eegi maysida asalkiisii horega maadigii dib ugu noqo haddii maadigiisii hore uu ahaa afar xaraf afar xaraf maadigiisii hore hadii uu ahaa rubaaci rubaaci ma garan ma rubaaci waa maxay afar le soo ma sarfigaynu ku baran doonay hadduu rubaaci yahay mudaarica xarafka lagu bilaabayo waa la godaya tusaale daxraja tiriya bad daxraja waa imisa afar mayn ahayn haddaba daxraji maadigeedu arso afar mayn ahayn mudaaricaha haddaba hamse ku bilow ya hamsada maxaa xarakaynaysaa god sheekh maxaad odhan udaxriju nudaxriju tudaxriju yudaxriju saxiix wala la akrama ka warrama mudaarice eh. ukrimu nukrimu tukrimu yukrimu farraja waa imse xaraf waa laba ukaadsha waa saddex waa imse xaraf culimo farraja waa fa'da iyo ra'da iyo xade iyo jiimka tadciifka la tirinaya sarfigaynu ku baran doonaa ya tadciifka shadkaasa maanta la tirinaya farraja markaa waa afar xaraf marka markaa mudaaricayns maxaa la odhanaya yufariju nufariju tufariju ufariju qaatalyadu way caddahay badda waa shan sawma qaatala yuqaatilu nuqaatilu tuqaatilu uqaatilu mayna badsaydahayn haddii ficilka waxa weeyaan maadigiisii hore uu afar xaraf ka koobnaa waxaa la odhanayaa mubaarica xarafkaasi lagu bilaabayo waa la godayaa mana basidayn ka soco wa yuftaxu fi ma siwa dalika muxuu uga jeedaa afcaashu waa afar taasu ama waa rubaaci ama rubaaci wax ka yar ama wax ka badan labadaasaa soo gudagelaya eeg wax ka yar iyo wax ka badan ba jira sooma waxa ka yar waa sulaati oo waxa u yar ficilku inuu saddex xaraf noqdo waxaana ka badan laba waa khumaasi iyo iyo sudasi ah, ya iyo sudasi fama sitan cada ah, sooma haye sudasi iyo khumasi way ka sarreeyaan hulaaina wuu ka hooseeya saddexdaasa soo haray marka saddexdaasi iyaga waa la fadxinayaa saddexdaasi iyaga waa la fadxinayaa mayna basiidayn tusaale daraba ka waran daraba dee maadig waa saddex xaraf soo maa bal mudaariceyo xuruufta mid kamida geli udribuha odhan da sheekh maxaad odhanaysaa adribu ahayar iska dhaa iskadeedina adribu nadribu tadribu yadribu indalaqi waa imisa in dalaq infacala ya shan maynayn waa ficil khumaasiya sow ma mudaarice xarafka horey waa la fadxinaya andaliqu nandaliqu tandaliqu yandaliqu istakraji waa imisa istakraja istafcala sarfkaynu ku baran doonaa muna sudaasi ahayn ficilkan maxaa la samaynaya astakriju orad astakriju nastakriju tastakriju yastakriju intana intaana wuxuu kaga warramaya intaa xarafkan ficilka mudaaric lagu bilaabay xuruufu naayitiya sheekh maxaan xarakeeya maxaan ugu hagaagaa weeyaan saasaad iyadana samaynaysayo sidaasi ayaa loo xarakaynayaa waaya markaa xuruuftaasi dee ama asal ha wada noqoto ama barhkeed zaaid ha noqoto insha allah sarfiga ayaynu ku gaari doonaa oo rubaaciga nuxaadu waxay u yaqaanaan isaga makaanat xuruufuhu arbaca xuruuftiis waa waxay afar tahay un sawaaun kaanat kulluhaa usuulan awla xuruufteedu usuul ha wada noqoto afarta xarafo hadday doonaan asal ha hadaan sida daxraja ama yana asal wada ahaa sida sida sida akramo oo kale laakiin sarfigu maxa u yaqaanaan ya ma kaanat xuruufuhu lusuulu arbacatan ma kaanat xuruufuhu alusuulu ya arbacatan mise arbacatun ya ma kanat xuruufuhu alusuulu arbacatan wa kana allahu afuuran iska ilaaliya iyaguna saasay u yaqaanaan insha allahu taala waynu marka mudaariciisina khulaasadiisi waa maxay tacriifkiisi waynu sheegnay xagga luqada iyo xagga istilaaxa calaamaddii lagu garanayana waynu tilmaanay oo lam lagu garanaya baynu nidhi tan kale lafteeda in calaamad laga dhiga ayaa fiican xuruuftan xuruufu zawaaid afarta xuruuftana waxaynu nidhi laba shardi bay leedahay marka hore waa inay zaa'id mar labaad waa inay macaani faa'iidayso macaanideeduna waa shan iyo toban waxaa kale oo ficilka mudaaric xarafka lagu bilaabayo la xarakaynaya maadigii baad eegaysaa maadigiisu haddii rubaaci ah oo afar xaraf u ahaa lagu bilaabayo ficilka mudaaric waa la godaya haddii rubaaci aanu ahayn oo ka yar yahay oo uu yahay ama uu ka badan yaho khumaasi ama uu sudaasi yahayna waa la fadxinaya waaba inta laqmada eeg wa mudaaricunka labaadna mudaaric weeyi wa yucrafu waa la garan ka waran wa yucrafu soo ka carafa aha soota haddana yaadi la goday ya ya carafa he arafa arafa hadda u fiirsa ada iyonid hoos mari kitaabka eegada wa yucrafu ya waa mamniy lilmajhuul weeyaan mabniyun lilmajhuul weyaan waa sax weyaan yacrifu baa la odhanaa sooma ya lakin maxaa loo geda culima fain kaana mudaarican duma awaluhu wafutixa ma qabla akhiri waa mudaaricun ka kalena mudaaric weeyi wayucrafu waa la garan ay huwa mudaarica bidukuulin lam oo gasha ayaa lagu garan alayhi cala mudaaric mudaarica dushiisa gasha wadalika tusaale naxu lam yaqun maka in iyo wixii lamid aweeyi walaa budda iyo walaa hina waxa lagama maarmaana budda haddaad artid laakinan baa laga laqmaya walaa budda ay walaa hinan waxa lagama maarmaana fii awalihi ay fii awali mudaarici mudaarica awalkiisa waxa lagama maarmaana min ixda zawaaidi zawaaidi mid kamida ayaa lagama maarmaana zawaaidii alarbaci afarta ahayd wahiya zawaa'idaasi alhamsatu weeyi wanuunu weeyi walyaa-u weeyi wataa-u weeyi wayajmacu waxa kulmin ha zawaaida qawluka ay maquluka odhahdaadaa tidhi naaytu waan fogaaday canilbaili baan ka fogaaday wayudamu waa la damin awaluhu ay wal mudaaric mudaaric awalkiisa in kaana hadii uu yahay maadiihi in kaana hadii uu yahay maadiihi ay maadi maadilmudaarici mudaarica maadigiisu calaa arbacati axrufin afar xaraf mid ku dul sugan hadii uu yahay he yudamu awaluhu waa kaa jawaab shardigida saxiix wala la yudamu awaluhu wadalia tusaale ka daxraj waa wilaanwiliyey wi lamid aweey ah yudaxriju waa wilaanwilinaya waakrama waa maamusay yukrimu waa maamusaya wafaraja waa fayday yufariju waa faydaya waqaatala waa dagaalamay yuqaatilu waa la dagaalamaya wayuftaxu waa la fadxinaya ay huwa awalmudaarici fii ma ay fi ladi kii dhexdiisa ayaa lagu fadxin siwaa dalika rubaacigaa ka soo hadhay oo ah hulai ama khumasi ama sudasi mana basidan wadalika tusaale naxu nasara waa u kaalmeeyey yansuru waa u kaalmaynaya wandalaqa waa tegay wandalaqa waa tegay indaliq waa tegaya wastakraja waa la bixis dalbay yastakhrij waa la baxaya wa amrun weeyi waa kii saddexaad halkuu ku cadfin yahay maadintuun buu ku cadfin yahay wayucrafu waa la garanayay huwa amarka bidalaalatihi ay bidalaalati lamri amarka tusintiisa ayaa lagu garan cala alabi alab u tusiyo wa qabuulihi ay wa qabuuli lmri amarka aqbalitaankiisa ayaa lagu garan yaa almukhaaabati talala hadlayo yadeeda uu aqbalo wadalika tusaale naxu quumii gabadh yahay istaag iyo wixii lamid a ah weeye wadribii gabadh yahay garaac iyo wixii lamid a ah weeye wa minhu ay wa min almri amarka ayuu ka mid ahaaday hati ken hati ken wa tacaala kaalay cala alasaxi in jaraynaa haddii aynu ku soconno cala alqawli qowl dushi haddii aynu ku soconno qowlkii alasaxi sixanimada badnaa culimadkana waa kii saddexaad amarka xagga luqada maxaa lo odhan jiray naqiidu nahyi ah, nahyi u kasoo jeeda isilaaxa ka waran maa dala calaa alabi xadatin mustaqbalin ah, waa waxaa kutusiya maa dala calaa alabi xadatin mustaqbalin baa la dhahdaa ama waxaa la dhahdaa maa dala calaa xadatin yulabu xusuluhu aw istimraaruhu fi zamani mustaqbali waa waxaa kutusiya xadath la dalbayo inuu xasilo oo u dhaco ama inuu daaimo inuu daaimo wuu fara badan yahay maa yudlabu xusuuluhu haddee kac lagu leeyaha adigoo waxa weya kolkii hore de fadhiyey de qun baa lagu odhanaya wax lagaa dalbaya sooma waxa istimraarkiina dee nebigu sala allahu alayh wasalam ayaa lagula hadlay yaa ayuha nabiyu ittaqi illah waa istimraar iyo daa'im ku samee addoommadiisa mu'miniintaana allah wuu kula hadlayo waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi warasuulih ya ya ayuha aladiina aamanuu ba le dadkii iimaanka haddana aaminuu ba le aye waa istimraar oo iimaanka ku sugnaada wey calaamadiisa murakabatun min shayan bay dhahdaan culimadu calaamada ficilka amar tacriifkiisi sheegna soo ma murakabatun min shayan bay dhahdaan labada shay waa maxay mid waa mid horta waa inuu dalab kutusiyo dalab waa inuu kutusiyo mid labaad yaaulmaanat almukhaataba gabadh lala hadlayo iyo adeedna he waa inuu aqbalade labada calaamo weeyaan oo labada calaamo ayaa iska saaran tahay calaamada ficilka amar murakabatun min shayayn dalaalatu ala alabi dalaalatu cala alabi wa qabuluhu ya almukhaaba saxiix walala ka calaamadiisina waa inta oo tusaale qum sow ninka ma odhanaysid qum maxayna tusinaysaa alab mayna ahayn culimo dee gabadh la hadal bal qumi mayna ahayn alab maan la helin yalmanasa mukhaaabana ficilka muna aqbalin de maynamana saxayn wa ka wain yakun amruka lilmu'anasi faqul lahaa khaafi rijaalacabathi xariiri baan ugu tegi doonaa insha alla wa minhu hatiwa tacaala ya hatiy tacaalibu halkan na keenay soo ma aragti hatiyo iyo tacaala ayuu halkan na keenay haddaba eega hatiye tacaaliimta inaan ugudagelin haddii kelmaddu dalab ay ku tusiso kelmaddii dalab bay ku tusisay laakin may aqbalin ya xageed u dhaqaajin lahaydeen ya ismu ficlu amrin baa la odhanaya sah ka waran de waa ismu ficil dalab bay tusinaysa lakin ya maanata almukhaataba may aqbalaysa laa wey master laftina u noqda darban zaydan wuxuu la macnayahay idrib zaydan buu la macnayay marka kelmaddu haddii ay dalab tusiso yaal maanata mukhaatabana ayna aqbalin maxaa la odhanayaa ismu ficlu amrin ama waa master baa la odhanaya ka warrama haddii ay ya aqbasho laakin dalab ayna tusin yadii bay aqbashay yaal maanata almukhaataba laakin lagama hayo dalab waa mudaaric baa la odhanaya anti taquumiina taquumiina gabaran many maanta mukhaaaba aqbalin lakin madalaba ayayna tusisay la markaana maxaa la odhanaya waa mudaaric baa la odhanaya culima iska ilaaliya waa mudaaric baa la odhanaya ka soco calal muxuu ku wadaa labada ficilna waxay ka tirsan yihiin buu sida sexanimada badan la ficilka amar bay ka tirsan yihiin waxaana u daliila dalab bay ku tusinayaan yaaulmaanatati lmukhaaabana way aqbalayaan waka yaaulmaanata almukhaaabana way aqbalayaan mayna basiidayn kolkaa qaarkood baa len waynu arki doonaa insha allahu waxay leeyihin waa laba ismiyo waa ismu ficil amir bay leeyihin waa ismu ficil amir bay yidhahdeen oo haati waxay la macno tahay bay yidhahdeen naawil aha edib bay la macno tahay tacaalana waxay la macno tahay bay yidhahdeen aqbil bay la macno tahay bay yidhahdeen marka waa ismu ficil amir bay leyihin kuwaas laakin sida raajixa ah cala alasaxi muxuuna leeyahay ficilka amar bay ka tirsan yihiino dalabkiina way tusinayaan yadi yamana mukhaaabana way aqbalayaan mayna basidayn waka markaa eeg haati si aad ugu dhawaaqaysaa hati akhirkeega waa la kasrinaya hati akhirkeega he waa la kasrinaya culimay ilaa marka waa jamaco lala xidhiidhiyo mooyaane oo ninkii maxaad odhanaysaa hati gabadhiina hati ficlu amrin mabniy calى xadfi xarficilla wahiya lya wlkasratu qablahaa daalatun calayha mana saxeen gabadhina maxaa lo odhanaya hati maxaa go-an noonti mana saxiixayn labadiina maxaa lo odhanaya hatiya dumarkiina hatina raggii ka waran qul haatuu burhaanakum haatu markaa keliyaa la godaya taadeeda inta kale he way hoos dhigan tahay mayna basidayn tacaalo ka warrama tacaaliyadu weligeed way kor dhigan tahay maxaa la odhanayaa tacaalay labadii tacaalaya dumarkii tacaalayna raggii tacaalow tacaalow mana saxayn waka tacaalo markaa qadrigaan ku gaari doona insha alla bayd ay soo daliishan jireenoo lagula xli xukmiyey nin yidhi maxay tacaali aqulu waqad naxaat biqurbii xamaamatun ayaa jaarta halta smacina bixaali ayajaarta maansa fadahru baynana tacaali uqaasinki humuma tacaali waa lagu lami xukmiyey tacaali ba markaa tacaali bu isagu waynu arki doonaa insha alla markaa ficilkaa mar khulaasadiisu waa maxay luqatan wa silaaxan waynu uga hadalnay calaamadiisina waynu ka hadalno waxaanu nihi waa waxa laba shay calaamadiisu laba shay bay ka kooban tahay inuu dalab tusiyo yaa lmukhaadabana inuu aqbalo halkaa waxaynu tilmaanay shaygii haddii dalabu tusiyo yalmaanata mukhaadabo u aqbali waayo in la odhanayo waa ismu ficil amar la ohanayo ama waa masder la ohanayo darban zaydan idrib zaydan buu la macnaya haddii yalmaanata mukhaadaba u aqbalo dalabna uu tusin waayana in la odhanayo ficlun mudaaricun waxaa kaloo aynu tilmaanay labada ficilna sida raajixa inay ka tirsan yihiin ficilka amar oo ay aqbalayaan ay tusinayaan dalab yalmaanata mukhaadabana ay aqbalayaan wa amrunka kalena amar weeyi wayucrafu waa la garanayay huwa amarkii bidalaalati ay bidalaalati amri amarka tusintiisa cala alabi dalab u tusiyo wa qabuulihi ay wa qabuuli amri amarka aqbalitaankiisa yaa almukhaaabati ta lala hadlayo yadeeda u aqbalo ya ya maxaa lagu nasbin cabdishakuur qabuul ba ayaa mafcuulnimo haysta ila masterku waa camal falaay waka wadalika tuanahu quumi istaagiyo wixii lamid aweeye wadribi garaaciyo wixii lamid aweeye wa minhu ay wa min alamri amarka ayuu kamid ahaaday haati kan wa tacaala kaalay haati waa kan waa mucadda soo maaratid tacaalana he kaalay weeyo cala alasaxi in jarayna haddii aynu ku soconno cala alqawli qowlka alasaxi sixanimada badan walxarfu xarafkii ma ay lafun lafdi weeyi lafdigaasoo laa yasluxu aanu suubanayn macahu maaga maciisa daliilulismiy calaamat lismi ismi calaamadi walaa daliilulficly walaa calaamat lficli ficil calaamadi wadalika tusaale ka hal iyo wixii lamid a weeyi wa fi iyo walam weeye halkana xarafkii buu ku khatimay sheekhu baabkaba baab baa dhamaad durbe waay xarafka xagga luqada maxaa la hahda aaraf baa la hahda sooma horeyn usoo baran isilaaxa ka waran kalimatun dalat calaa macnan fi ayriha saasaa la hada kalimatun dalat calaa macnan fi hayriha oo tusaale lam maxayna tusinaysaa nefyi nefyigani ma muuqanaya macnaha nefyigay ilaa fi lficli mooye wax kale da kaba dhex muuqanaya soo ma waka marka xarafka calaamadiisu waa maxay والxرف ma layسat lah clاamة fkis عlى qwlي tkun clاamة xariir baynu gu tegi doonaa والxرف ma laysat lah clاamة tarku calaamatin lah calaamة mid kalena saas wy markaa isaga calaamadiisu waa calaam la-aan weeyaan waa inta calaamadiisu waa calaam la-aan haddee shubha lagu soo arooriyo oo lagu xarafkii u jooga calaamadiisina waa cadamiya shay joogana shay maqan calaamo ma noqon karo horaynuga jawaabnay cadamkaa laba loo qaybiy cadamun mutlaqun wa cadamun muqayadun marka cadamkan calaamada u noqonaya waa cadam muqayado waxaa laga qaydaya calaamadii ficilka iyo calaamadii ismiga ee cadam mutlaqa ma ahade saxiix walala hal iyo fi iyo lam saddex bay noo tusaaleeyey soo saddex maaha saddexdan wuxuu ku ishaaraya ma maad garanaysaan culimad muxuu uga socdaa calaamadda xarafka imise inau qaybin jirnay saddex maxay ahayd mukhtasun bilafcaal mukhtasun bilasma mushtarakun baynahuma intii mayna ku ishaarayn halgey gaar ku tahay waa mushtarak fiina asmaada lamna afcaasha haddaba eeg dhinacaas dhinac kolka la qaybiyo waa sax weeyaan qaybtaas mar kale ilaa sagaal baa loo qaybiya ilaa sagaal ayuu noqon karaa qaybiho haddaynu lix ka tilmaano saddex ay noo harsanaadaane qismun mukhtasun bilafcaal haddaynu ka horayno waa laba caamilun wa hayru caamilin way fududahay caamilu waayru caamilin afcaasha qaybta gaarka ku ah inuu yahay shay caamila oo afcaashii ku camal falaya iyo hayru caamilin mid aan ku camal falayn jawaasimta ka waran jawaasimta iyo gaar ku yihin mayna cawaamil ahayn waa caamil iyo wa hayru caamilin qad iyo siin ka waran qad iyo gaar ku tahay ficilka siinta iyo gaar ku tahay ma caamilba la marka halkaa eeg maxaynuu qaybinay calaamadii ficilku lahaa caamilun wa ayru caamilin calaamadda ismigu leeyahna labadaasaynu qaybinana caamilun wa ayru caamilin waxaad ka warantaa xuruufu jerka ka waran mayna caamilayn de waa caamil ina ka waran ina iyo walaaleed ya mayna cawaamilayn iyo gaar ku ahay asmaada de limutudya khabarkii gelaya saxiix walala haye ayru caamilin al xalay maynaan soo dhigan hal ka waran iyo gaar ku ahayd macaamilba war macaamilba l calaamadiisina maa caamilun waayru caamilin mushtaraga laftiisa labadaasaynu ka soo saarana caamilun waayru caamilin hay caamilku wuxuu noqonayaa xuruufta layse lagu shabaho weli maynaan dhigan ya waa ilaa afar xaraf ma baa kamida oo way noo iman doontaa insha allahu afar xaraf weeyaan afartaa xaraf waxa wey waa mushtarag ficilna way geli karaan isminahe way geli karaan oo de waxa la odhan karaa maadani de ficil waa la gelin karaa ma qaama zid minan maadan naafiyahan waa la gelin karaa lakin marka ay camal falayso maxay u badan yihiin asmaada de soo ma asmaada wey asmaada hayru caamilinna waa maxay waa hal iyo bal iyo ya uma iyo kuwa yoga wey hashu de ismigana way gashaa ficilkana way gashaa may camal fasha hal ataa cala linsaan hal qaama zid fa hal antum muntahuun soo ma aragti marka caaw lixdaasaynu qaybnay maxaynu qaybnay mukhtasun bilafcaal wa huwa nawcaan caamilun وغayru caamili mkhtaص bاlasmا wahuwa nawcaan caamilu وغayru caamili mushtarak baynahuma wahuwa nawcaani caamilu وغayru caamilin mayna basidayn ya waay su-aalo kale halkaa kasii furfuran lakin su-aalaha kale mar kale ayay noo noqon doonaan insha allah wlxarfu xarafkii ma shay weeyi maxaynu ka dhignay nakiratun mawsufa wlxarfu xarafku ma ay ladi ka weeyi maxaynu ka dhignay macrifatun mawsula macaani iyo maa cashrun idaa rumta caaddahaa faxaasil calaa beytin shahiidin taqarara satafhamu sharط alwasl faacjaab linukrihim bikafin wanafizi dadarfan wanasdara wayuczaa ila alasmaa'i min daka shadrahaa waakhira shadrayha xuruufan kamaa taraa toban macnay ku timaadaayo shan baa asmaa wili shannaba xuruf wili marka labadin maxay ka mid yihiin labadii asmaadii wlxarfu xarafku ma ay lafdun lafdi weeyi lafdigaas oo laa yasluxu aanu suubanayn macahu ay maca alxarfi xarafka maciisa daliil ismi ay calaamat ismi ismi calaamadii walaa daliil ficli iyo ficil calaamadii wadalika tusaale ka hal iyo wixii lamid aweeyi wafi iyo wixii lamid aweeye walamlam iyo wixii lamid aweeye baab licraabi wlbinaai wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka